بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونسأله السداد والتوفيق وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس جيني تضبان وحنكو سوچني قالوا إنا إصلح ليان برببرك كلام falkufaaru gaaladu iyo yatawaaratu bacduhum min bacdin barba badhka kale way isdhexlayaan mahma ikhtalafat inkastoo ay kala duwanaato adyaanuhum diimahoodu ay kala duwanaadaan oo watacadadad ay kala tagtagto nuxlatuhum madaahibtoodu ama diimahoodu ama nisba sheegashada ay dalaalka iyo baadida u nisba sheeganayaan li'annahum maxaa yeelay jamiican dhammaantood muladakhuuna waxay ku wada wasakhaysan yihiin oo la mariyey binijaasatan waaxida nijaas keliya oo ilaahay baa yidhi famaadaa bacda alxaqi ila dalaal maxaa ka dambeeya xaqa oon baadi ahayn marka dhammaantood baadida ah iyo dalaalkaasi ku wada kulmeen wacadda bacduhum waxay ku tiriyeen barhkood culammada min mawaanic alirsi mawaanic alirsiga riddata riddada ayay ku tiriyeen wuxuu leeyahay sheekhu calayhi raxmatullah bacd alculamaa waxay mawaanic lirsiga ah ay ku dareen oo aynu soo sheegnay intii muttafaqa ahayd aynuli waa riq iyo e, qatligii iyo ikhtilaafu diin intaas waa intii muttafaqa ahayd intii mukhtalafka ahayd ayaa uu sheekhu uu taabanayaa mawaanic irsiga mukhtalafka ahi mid waa riddadan waxaa kale ay culammadu sheegaan addowr alxukmi mid la yidhaahdo annubuwa oo nebinimada ah, ikhtilaafu dawi lkufri alasliyi sida bayna alxarbi iyo wadimiga oo kale kuwaana waxay ku tiriyaan mawaanic irsiga culammadu laakiin waa mukhtalaf wacadda waxay ku tiriyeen bacduhum bacd alculamaa min mawaanic alirsi dhaxalka waxyaabaha diidaya inay ka mid tahay aridda riddadu wahiya alkhuruuju wahiya riddaduna alkhuruuju waa bixid laga baxo can millati alislaam diinta islaamka in laga baxo walciyaadu billaah wahiya iyaduna daafila waxay gudagelaysaa riddadu fii ikhtilaafi diin labada ruuxoo diintoodu ay kala duwan tahay uun ayay hoos tegaysaa walaakiin ha yeeshee almurtad ruuxa murtadka ahi laa yarisu min almuslim muslimka ma dhaxlaayo biijmaaci alculamaa culammadu siday ku ijmaaceen waa sidaa wa amaa qariibuhu kiisa sokeeyaha murtadka almuslima ee muslimka ahi faqad ikhtulifa fiihi waa la isku khilaafay hal yarihu miyuu dhexlayaa kaa muslimka ahi min almurtad am laa mise dhexli maayo wuxuu leeyahay sheekh caleyh raxmatullah riddadu waxa weeyaan diinta oo laga baxo islaamka waxaanay hoos tegaysaa uun sida uu qabo madhabka shaaficiyadu ikhtilaafu diinku unbay ka mid tahay uun ee maaha maanic kale oo sidiisa u madax bannaan maaha walaakin almurtad ha yeeshee murtadku laa yarisu kama dhexlaya min almuslim muslimka ma dhexlaayo waxba kama dhexlayo biijmaaci alculamaa wa amaa hariibuhu lmuslim ruuxa murtadka ah kiisa sokeeyaha ah ee muslimka ah ee isxigaan faqad ikhtulifa fiihi culammadu waa isku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen muslimku talo ma dhexlayaa murtadka mise ma dhaxlaayo fa lfuqahaa fuqahada jamhuurkoodu waa maalikiyada shaaficiyada iyo wa saxeexu sida saxeexa ku ah fii madhabi xanaabile ee annahu laa yarisu ma dhexlayo almuslimu muslimku min almurtad murtadka waxba kama dhexlayo liannahu maxaa yeelay laa tawaaris bayna almuslim waalkaafir gaal iyo muslim wax dhexaloo ka dhexeeya ma jiro horeynu usoo tilmaanay wuxuu leeyahy sheekhu jamhuuru fuqahaa waxay ku tageen inaanu muslimku aanu murtadka dhex lahaynin laakiin waa masale mukhtalifa maxaa yeelay dee gaal iyo muslim ayay kale yihiin ruuxa murtadka ahi ee diinta islaamka ka tegey diintu doonee uu kaleba xaggeeda ha u kacee waa gaal un mar haddii tii islaamka iyo xayndaabkii islaamka uu ka baxay waa gaal un baa lagu xukmiyayaa marka gaal iyo muslimna wax ka dhexeeya dee ma jiro wa biridda riddada uu ridoobay ayuu qad kharaja kaga baxay can ilislaam islaamka kaga baxay oo wa asbaxa uu ku noqday kaafiran gaal uu ku noqday fa maaluhu xoolihiisu yakuunu waxay noqonayaan fayan haniima ayay u noqonayaan lilmuslimiin muslimiinta ayay haniimay u noqonayaan xoolahaa uu shaqaystay ee uu haystay muslimiinta ayay haniime u noqonayaan wa cinda alaxnaaf marka madhabka xanafiyada la qabto ee aynu eegno maalulmurtad kan murtadkaa xoolihiisu yakuunu waxay noqonayaan miiraatan dhaxal bay u noqonayaan liwarasatihi lmuslimiin warasadiisa muslimiinta ah ayay u noqonayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah ninkii haddaba murtadka ahaa hantidii uu shaqaystay waxaa qaadanaya oo dheebsanaya dadka muslimiinta ah ayay qaniime u yihiin markaynu kala qaadqaadno madhabka axnaaftu wuxuu qabaa maalulmurtad ninka murtadkaa xoolihiisu yakuunu wuxuu noqonayaa miiraatan liwarasati lmuslimiin dadka muslimiinta ah ee warasadiisa ah ee isaga uugu xigo kan murtadka ah ayaa xoolihii qaadanaya ee ma noqonayaan qaniimatan lilmuslimiin ma noqonayaan wa haada ra'yu rayigana marwiyun waxaa laga wariyey can abi bakar iyo cali iyo ibni mascuud baa laga wariyey inay yidhaahdeen xoolihiisa waxaa qaadanaya warasadiisa muslimiinta ah walacallahu waxaa laga yaabaa bu uhi sheekhu calayhi raxmatullah alarjax sida raajixa ahi inay sidaa tahay ay qabaan abubakar iyo cali iyo ibnu mascuud ay qabaan iyo axnaaftu maxaa yeelay waa licadami wujuudu beyti maalin dee baytulmaal ayaan jirin lil muslimiinta ay leeyihiinoo muntadima ayaan jirin baytulmaalku waxa weeyaan bangigii muslimiintu ay lahaayeen ee lagu xaraynayey xoolaha muslimiinta laga soo ururiyo sida sakooyinkii oo kale ee loogu talagalay in lagu bixiyo masaalixda muslimiinta in lagu bixiyo mar haddii aanu baytulmaalkaasu maanta aanu jirin hufani waxaa raajixa ayaa laga yaabaa buu leeyahy sheekhu maalkii murtadka in la siiyo warasadiisa muslimiinta ah fii hada zamaan xilligan ma jiro baytulmaal muntadimi ma jiro xilligan ma jiro khulaasat lqowl ninkan murtadkaa axkaamtiisa markaynu soo duuduubno culammadu waxay ka yidhaahdeen aqwaashan qowlka koowaad wuxuu leeyay yasiiru maaluhu fayan lilmuslimiin idaa maata xoolihiisu waxay u yihiin khaniimo dadka muslimiinta ah haddii uu dhinto sidaana waxaa qaba imaamu shaafici iyo imaamu axmed qowlka labaad waxay yidhaahdeen xoolihiisu waxay muslimiinta u yihiin haniimo ilaa laakiin haddii uu la jeedo xiddada uu xidoobay ee islaamka uu ka noqday hadduu ula jeedo an yuxrima warasatahu lmuslimiin inuu dhaxalka u diido dadka warasadiisa ah oo aanay waxba ka qaadan fa yakuunu lahum iyagaa qaadanaya haddii kale baytulmaalka ayaa lagu shubayaa laakiin qasdigiisa uu ridoobay haddii uu ula jeedo inuu dadkan eh, isaga xigtadiisa ee muslimiinta inaanu waxba dhexalkii aanay ka qaadan haddii ula jeedo eh, warasada ayaa la siinayaa imaamu maalik kaa qaba eh, qowlka saddexaad waxay yidhaahdeen xoolihiisa waxaa la siinayaa warasadiisa muslimiinta ah mar walba abu yuusuf iyo maxamed bacayn kaa qaba oo xanafiyada ka tirsan qowlka afraad waxay dhahaan xoolihiisii ha kala qaado inta aanu fidoobin wixii uu shaqaystay warasadiisa muslimiintaabaa la siinayaa intii uu ridoobay wixii uu shaqaystayna baytulmaalka ayaa lagu shubayaa qowlka shanaad oo laga wariyo bacdu taabiciin sida calqamo oo kale wuxuula xoolihiisii waxaa mutaysanayo qaadanayaa ahlu ddiin alladii intaqala ilayhi diintan uu u ridoobay xaggeedu uu u kacay dadka ehelka u ah ama xigtadiisa haadana mayay ahaanine oo dhan baa qaadanaysa qowlka lixaad oo daawuud laga wariyo wuxuu leeyahy xoolihiisii waxaa la siinayaa dadka warasadiisa ah ee ku jira diintanu xaggeeda u kacay waaye alfarqu bayna almaxruum waalmaxjuub wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah haddaba maxruumka iyo maxjuubka farqiga u dhexeeya waa maxay hunaaka farqun daqiiqun waxaa jira faraq daqiiq ah oo aada u xeel dheer oo u dhexeeya bayna almaxruum iyo waalmaxjuub labadaa kelmadood ee maxruum iyo maxjuub u dhexeeya fashaksu shaksiga alladii kaasoo qaama bihi almaanicu min alirsi laga helay ama uu ku qumay maanic irsigii ka midii kalqatli sida dilkii oo kale aw ikhtilaafi diin ama diintoodii oo kala duwanaato oo kale yusamaa waxaa lagu magacaabaa fil istilaax erey bixin ahaan mamnuucan wa maxruuman kii xoolaha loo diiday ee laga hoojiyey ayaa lagu magacaabaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah markaynu joogno baabulfaraa'id in badan waxaynu aragnaa ruuxaas waa maxruum ama waa maxjuub haddaba maxruumka iyo maxjuubkana farqi baa u dhexeeya daqiiqa oo qofka aada aan u fahamsanayn had iyo jeeraale uu iska dhex hunaaka farqun waxaa jira faraq daqiiqun aada u xeel dheer oo daqiiq ah oo bayna almaxruum waalmaxjuub u dhexeeya maxruumka iyo maxjuubka fa shaksu shaksiga alladii kaasoo qaama uu ku qumay ama laga helay bihi isagaba almaanicu maanic laga helay min al irti maanic irsiga laga helay waxyaabihii dhaxalka diidaya laga helay kalqatli sida dilkii oo kale aw ikhtilaafu diin yusamaa waxaa lagu magacaabaa fil istilaax ruuxaa waxaa lagu magacaabaa mamnuucan wa maxruuman ruuxii loo diiday ee laga xirmaaniyey dhaxalka ayaa la yidhaahdaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa cadamu irsihi dhaxal la-aantiisa aan waxba dhaxlinna mancan baa ladha wa xirmaanan ayaa lagu magacaabaa waxaa dhaxalkii waa laga manciyey ama waa laga xirmaaniyey baa la odhanayaa wayuctabaru wujuuduhu wayuctabaru waxa laga soo qaaday oo laga dhigayaa wujuuduhu jiritaankiisa ruuxa mamnuuca ama maxruumka ah ka cadamiisi aanu jirin oo kalea laga soo qaadaya oo falaa yu-ahiru ma raadaynayo calaa kayrihi kayrkii oo min alwarata warasada wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh ruuxan mamnuuca lagu magacaabay ama maxruumka lagu magacaabay meeshii marku uu yimaado joogitaankiisaasu waxaa laga soo qaaday ruuxaan jirin oo kale falaa yu-asiru ma raadaynaayo calaa kayrihi kayrkiioo min alwarasada ma raadaynayo tusaalaha wax lagu fahmaayay aan tusaale qaadanno guudka ah ruux baa geeriyoodayoo wuxuu ka tegey hooyadii inanuu dhalay iyo walaalkii iyo aabbihiioo isaga dilayba n hooyadii dhaxalka waxbay ku leedahay sudus bay qaadanaysaa xoliyo lix meelood loo qaybiyey meel ahaan bay qaadanaysaa xagga dambe ugu tegi doono qof walba wuxuu helaayo bintadii waxay qaadanaysaa nis xoolihii kala barh bay leedahay akhi iyo aabbihii baa inoo soo hadhay marka hore waxaa sida qiyaasku wuxuu ahaa haddii aabbaha aanu waxba jirin oonu sifadan qatliga aan laga helin inuu xoolaha baaqiga uu qaato wuxuu faral ku qaato mooyaane laakiin maadaama uu aabbahu wuu yahay maanta mid laga helay maanic min mawaanic alirsi oo qatliya dhaxalkii waxba kuma leh akhi baana iska wada qaadanaya aabbihiina saas ku tegaya marka saasuu sheekuu leeyay wayuctabar waxaa laga dhigaya wujuuduhu jiritaankiisa ka cadami ruuxaan jirin oo falaa yu-aahiru ma raadaynayo calaa kayrihi kayrkiiba mina warasada ma raadaynayo wa idaa kaana alwaarisu ruuxa waarisku hadduu yahay miyaa laa yarisu midaan dhex lahayn waxbaba waa liwujuudi waarisin ruux kale oo waariso meesha jooga darteed kaasoo huwa aqrabu minhu ka dhow aw aqwaa minhu ama ka xoog roon ka wujuudiljad maca alab sida jiritaanka iyo joogitaanka uu awowgu uu la joogo aabbihii oo kale aw alakhli ab ama akhi le abka ahaa maca alakhi shaqiiq uu la joogo akhii shaqiiq ahaa uu la joogo oo kale wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah ama idaa kaana alwaaris ruuxa waarisku hadduu yahay laa yarisu midaan waxba dhexlahaynin sababta aan wax u waxa weeyaan waa liwujuudi waaris ruux waarisaa meeshii jooga ruuxa waariska ee meesha jooga ee uu sababtiisa waxba ku dhexli waaye waa laba midun imaa inuu uga dhow yahay meydka wa imaa iyo inuu ka xoog roon yahay marka uu ka maydka uuga dhow yahay waxa weeyaan ka wujuuduljad maca alab waa aabbihii awowgiioo wada jooga masalan tusaalaha waxaa lagu fahmaayo ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey aabbihii iyo awowgii buu ka tegey oo keliya ama ay cid kale la joogaanba awowga iyo aabbaa maydka waxa u dhow labada aabbaha sidaa awgeed awowga waxba ma qaadanayo markuu uga dhow marka la leeyahay ruuxa waariska ahi ee uu sababtiisa waxba u qaadan waayey uu ka xoog roon yahayna waxa weeyaan tusaalaheedu ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey nimay walaala yihiin oo shaqiiqa ay uur iyo adhaxba wada jiibsadeen iyo walaalkii oo ab uun ah ayuu ka tegey xoolihii waxaa ku wada shubanaya oo qaadanaya akii shaqiiqa ahaa maxaa yeelay wuu ka xoog roon yahayoo dee meydka habeen baas buu ka xigaa oo hooyadii ayuu dee ka xigaa oo midna waa shaqiiq midna waa liab weeyaan fa ina aljad awowgu laa yarisu ma dhexlaayo waxba waa liwujuudi alaqrab minhu waa jiritaanka iyo joogitaanka uu joogo alaqrab minhu mid ka dhow wahuwa alab aabi weeyaane walahu liab akhi liabka ahaana laa yarisu waxba dhexli maayo waa liwujuudi shaqiiq waa jiritaanka iyo joogitaanka uu joogo goobta ama ha maqnaadee mar haddii uu nool yahay ninkaas shaqiiqa ahi akhaali abke waxba ma qaadanayo alladii kaasoo shaqiiqaasoo huwa aqwaa minhu ka xoog roon wa fii mithli hadii alxaala xaaladan oo kale markuu arrinku sidan oo kale yahay ee ruuxaasu qaabkaasoo kale uu ku dhexal waayo laa yuqaalu lama odhanayo can iljaddi awogii lama odhanayo markaynu ka hadlayno innahu maxruum lama odhanayo walaa can ilakhi liab akhi liabka haana innahu maxruum la odhan maaye lama odhanaayo wainamaa in kale maa yuqaalu waxaa la odhanayaa can kulli waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mida waxaa la odhanayaa innahu maxjuubun waa mid la xijaabay baa la odhanayaa oo awowgii aabbaa xijaabay waanu ka dhow yahay akhila abkahaana ag shaqiiqabaa xijaabay waanu ka xoog rooyin sababtaa waa isku ma garanaysaa waa isku jiho quwadaasaanu uu ku riixay walaa yuctabaru lagama dhigaayana wujuuduhu jiritaankiisa ka cadamihii oo kale laga dhigi maayo bale yu-ahiru wuu raadaynayaa calaa kayrihi kayrkiioo minal warasadaana wuu raadaynayaa oo wuu saamaynayaayoo waxbuu yeelayaa ولتوضيح ذلك عدين تارنكا نضرب فلان قادنا بعد الأمثلة أن قادنا كو إذا توفي الزوج هدئون geeriyoodo oo uu ka tago can sawjatihi haweenadiisii wa akhiihi shaqiiq iyo walaalkii oo shaqiiqa wa ibnihi alqaatil iyo inankiisii oo dilay fa sawja haweenaydu ta'khudu rubuc rubuc bay qaadanaysaa ka anna alibn sidii oo inankii hayra mawjuud aanu joogin oo kale walbaaqi baaqigii oo ah talaata calaa arbaca xooliyo afar meelood loo qayo saddex meelood meelood ahaan yo-akhuduhu lakhu shaqiiq akhii shaqiiq ahaabaa qaadanaya tacsiibanna wuu ku qaadanayaa walaa yarisu mana dhaxlaya alibnu alqaatil inankii wax dilaynaa waa likownihi ahaanshihiisu yahay darteed maxruuman mid maxruuma xoolihii laga hoojiyey falow kaana alibnu inanku hadduu ahaan lahaa hayru qaatilin midaan waxba dilin la akhadat sawja sawjadu waxay qaadan lahayd athumun thumun bay qaadan lahayd walam ya'khudu shaqiiq shay-a shaqiiquna waxba ma qaateen liannahu maxaa yeelay maxjuubun mid lagu reebay oo lagu riixay buu ahaan lahaa bilibni ibniga oo wayakuunu wuxuu noqon lahaa ama wuxuu ahaanayaa albaaqi baaqigii oo ah sabca calaa tamaaniya huwa lilibni inanka ayaa qaadan lahaa tacsiiban oo hooyadii ayaa thumun qaadanaysa wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah tusaale ahaan sawj baa geeriyoodo islaantiisii buu ka tegey iyo inanay walaala oo shaqiiqa iyo inan isagu uu dhalay sawjkaasu oo aabbihii dilay mar haddii laga helay maanic min mawaanic al oo ah sifadii qatliga ahayd ibnigaas waxba dhaxalkii kuma yeelanayo xoolihii waxaa laga dhisayaa uun rubuc rubucaas awjadu ay leedahay ayinbaa xoolihii maqaamkooda maqaamkiisa laga dhisayaadoo aslu masalo arbacuu noqonaya afar meelood marka xoolihii loo qaybiyo meel ahaan ayay sawjadi qaadanaysaa maxaa soo hadhay saddex baa soo hadhay saddexdaa qoriyee soo hadhay asalku wuxuu ahaa inuu ibnigu uu qaato oo akha shaqiiqna uu iska tago la xijaabo laakiin maadaama ibnigii uu laga helay sifadii qatliga wuxuu noqonayaa mid maxruuma dhaxalkiina waxba laga siin maayo joogitaankiisana wuxuu la mid yahay ka cadamihii buu la mid yahay marka akhi shaqiiq ahaabaa qaadanaya saddexdiina oo macnaheedu wuxuu noqonayaa xolii afar meelood loo qayba meel ahaana sawjadii baa qaadatay saddexdii oo kalee soo hadhayna oo talaata calaa arbaca ahna waxaa qaatay akhi shaqiiq ahaa fa sawja sawjadu ta'khudu waxay qaadanaysaa arubac rubcii bay qaadanaysaa kaana alibna sidii oo inanku kayru mawjuud aanu joogin oo kaleba ayaa laga soo qaaday walbaaqi baaqigii oo talaata calaa arbaca ah ya'khuduhu lakhu shaqiiq ayaa qaadanaya tacsiiban casabaynna wuu ku qaadanayaa oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa'ida ciddii lahayd siiya oo maanta waa sawjadani famaa baqiya wixii soo hadha faliawlaa rajuli dakar ninka ugu dhow ayaa la siinayaa dee shaqiiqaasuu markaa noqday kaasaa loogu shubaya walaa yariu ma dhexlayo alibnu alqaatilax ah ma dhaxli maayo sabab waa likownihi maxruum uu u yahay maxruum falow kaana libnu ibnigu hadduu yahay haduu ahaan laa hayru qaatilin mid aan waxba dilin laakhadati sawja sawjada waxay qaadan layd athuman thumanka ayay qaadan layd oo waxaa la odhan laha hooyo waxay leedahay thumun waa liwujuudu farci waaris farac waarisa ayaa meeshii jooga marka hooyo wuu riixayaayo thuman bay qaadanaysaa siddeed meelood marka xoolaha loo qaybiyo meel markay qaadata maxaa soo hadhay toddoba sideed meelood marka loo qayba toddoba meelood ahaana ibnigii baa qaadanaya yani waa sidaa walam yaahudu shaqiiq shaqiiqu muu qaateen oo ma qaadanayo shay-an shay ma qaadanayo liannahu maxaa yeelay maxjuuban bilibni ibnigaa dee markaa xijaabaya wayakuunu wuxuu ahaanayaa albaaqi baaqiw sabca calaa tamaaniya sideed meelood marka loo qaybiyo xoolihii toddoba meelood ahaan oo soo hadhay oo sawjada ka soo hadhay ayuu qaadanaya huwa mid u sugan lilibni ibniga mid u sugan buu noqonay huwa sabca calaa tamaaniyahaasi lilibni ibniga ayaa qaadanaya tacsiibanna wuu ku qaadanaya tusaale labaad idaa tuwafiya shaksun ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay aabbihii hooyadii wa ikhwatin ashiqaa iyo ikhwo ay walaala yihiinoo ashiqaa ah faalikhwatu ikhwadu alashiqaa laa yarisuuna ma dhaxlayaan waxba likownihim waa ahaanshahooda ay yihiin maxjuubiin qaar la xujaabay bil abbi aabbaha lagu xujaabay oo canil miiraati dhaxalkii laga hor joogsaday wuxuu leeyahy sheekha caleyhi raxmatullah tusaale labaad haddaan ku siiyo oo ku saabsan xajbigii ama ruuxii maxjuubka ahaa ku saabsan ruuxaa dhintay wuxuu ka tegay aabbihii hooyadii iyo carruur ay walaala yihiin ikhwadu waxba qaadan maayaan maxaa yeelay waxay maxjuubiin ku yihiin bilabbi aabba xijaabay aabba xijaabay wa maca daalika iyagoo la xijaabay fa innahum iyagu yu waxay raadaynayaan calaa kayrihim kayrkoodna way raadaynayaan oo waxbay yeelayaan faqad xaqiiqa aharuu waxay raadeeyeen calal ummi hooyadii fa naqaluuhaa waxay ka rareen hooyo mina thulusi thulus bay ka rareenoo ila sudus sudus bay hooyo geeyeen waxa weeyaan macnuu ikhwadan mar walba hooyo way riixayaan ama maxjuubiin ha noqdaan ama yeena ahaanin mar hadday jamacba yihiin hooyo uluskii bay ka kaxaynayaan oo sudus bay geynayaan wa maca daalika iyagoo maxjuubiin ah weliba fa innahum iyagu yu'ahiruuna waxay raadaynayaan calaa kayrihim kayrkood ayay raadaynayaan oo lama odhanayo qofkan waa maxjuubo cidna waxba yeeli maayo oo wujuuduhu kalcadam lama odhanayo sidii kii maxruumka ahaay oo kale la xukun maaha kan wuu ka duwan yahy sida raajaxaan waayo faqad aharuu waxay raadeeyeen cala al ummi hooyadii fa naqaluuhaa waxay ka rareen min athulusi thuluskii bay ka rareenoo oo hooyo akha kelii ma riixo oo thulus kama riixi karo laakiin jamcu min alikhwa ayuunbaa hooyo thuluska ka kaxeeyo suduska geeya walowlaahum haddii la oo aanay joogin ikhwadanu lakaana thulus thulusku wuxuu ahaan la nasiibahaa hooyo nasiibkeeda ayuu ahaan la kaamilan xaaliyo mid buuraca haddaanay ikhwadu meesha joogin hooyo waxay qaadan lahayd thulus buuraca ayay qaadan lahayd markaynu leenahay sida raajixi waa sidaa bacd almuta-akhiriin waxay qabaan oo culammada ka mid ahay ruuxu hadduu yahay maxjuub inuu yahay wujuuduhu kalcadam oo kale sida ibnu taymiya cabdiraxmaan naasir sacdi laakiin insha allahu sida raajixa ahi ee qawiga ahi hore weeyaan oo mar haddii ay maxjuuban yihiin laa yu'ahiruun waxba ma raadaynayaan alwaarihuuna min arijaal waa dadka wax dhexlaaya ee ragga ah alwaarihuuna cidda wax dhaxlaysa min arijaali ragga ahi almujmaci ee lagu kulmay ee lagu ijmacay calaa tawriisihim dhaxalsiintooda hum casharatun toban weeyaan bilijmaal wa khamsata cashara bitafsiil shan iyo tobanna weeyaan marka la kala bixiyo la faahfaahiyo wuxuu leeyahy sheekhu maydkii markii hubaal laga dhigay inuu geeriyooday dad warata ay ay isu soo taageen dhaxalkiisii warasadii waxaan u qaybinaynaa rag iyo dumarun rag iyo dumarkaa markaynu ragga soo horraysiino inta lagu ijmaacay eh, inay wax dhexlayaan ee ragga ahi waxa weeyaan shan iyo toban bitafsiil marka ijmaalkana waxa weeyaan toban kow ka u horeeyaa al-ibnu wey ibnugu mar walba waxaynu eeganaa binisbati lilmeyd ruuxan dhintay ayuunbaynu u eeganaa waxaan leenahay markaa ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey alibn inankiisii markaa ruuxan geeriyooday ama lab ha ahaado ama dhedig ha ahaado dee hadduu nin yahayna dee inankiisiibuu ka tegey hadduu dumar yahayna dee inankeedun bay ka tagtay ibnu libni inankii inankiisu uu dhalay weeye waa in nafsala hoos ba ha u waa maydka aabihii waayo kaafiraad waxa weeyaan aljaddu saxeex awgii saxeix ahaa weyn calaa korba ha u kacay wuxuu ku saarayaa sheekhu jadul fasid oo aan waxba dhexlayn dowlaraamkana wuu inoogu iman doonaa laakiin alwaarituuna min arijaal ka mid maaha jadul fasidku aljadu saxaax waa meydkii awowgii weeyaan alakhu shaqiiq meydka walaalkii oo xag hooyo xagga ababa ka walaalayeen alakhu liab waa walaalkii xagga aabboon ka walaalayiin alakh liom waa isagoo xagga hooyo un ka walaalayiin ibna alakhi shaqiic waa inanu adeeru yahay meydku oo uu dhalay walaalkiioo shaqiiq ahay ibna alakh liab waa adeer buu u yahay waxaana dhalay walaalkiiyo xagga aabbaad alcamu shaqiiq waa camkii shaqiiq ahaa meydka aabbihii ayaa xagga hooyiya xagga aababa ay ka walaala yihiin camli am maydka aabbihii bay xagga aabbo oo keliya ka walaala yihiin marka adeer buu yahay ibn alcami shaqiiq waa inadeerkii maydka inadeerkii oo uu dhalay camkii shaqiiq ahaa ibn alcami liab waa maydka inadeerkii oo u dhalay camkii liabka ahaa ka afar iyo tobnaad waxa weeye assawj waxa weeyaan sawjkii ama saygii almuctiq waa kii wax xoreeyey shan iyo tobankaa weeyaan alwaarithuun min arijaal markaynu isku celinno ee aynu u qaybino ilaa furuucin wa usuulin iyo xawaashi bal aan eegno aynu kala gurno waxaan leenahay shan iyo tobankan ruux ee wax dhaxlaya qayb waa ah furuuc oo meydka furuucdiisii weeye macni waa ah warasadiisii dadkii isaga ka tabsiirmaye ee uu dhalay weeyaan markaa furuucdu waxay noqonayaan alibnu iyo ibnu libni wainasala labadaa waxaynu hoos geynaynaa ilaa furuucin furuuc baynu ka dhiganaa usuul waxa weeyaan usuushuna alab iyo aljad weyn cala waa usuul oo maydka dee cidduu ka soo jeeday ee dhashay weeyaan kuwaa horena waxa weeyaan kuwii isaga ka farcamay u dhalay xawaashi xawaashidu waxa weeyaan qaraabadii iyo xigtadii maydka xawaashidu labana way u qaybsantaa mid la yidhaahdo qariiba iyo mid la yidhaahdo baciida xawaashi qariiba ah iyo xawaashi baciida xawaashida qariibada ahi waa shan waxaa ka mid a akhu shaqiiq akhli ab akhli um ibn ibn alakhi shaqiiq ibn alakh liab shantaas waxa weeyaan xawaashi qariibo ah xawaashida baciidadihii iyaguna waa afar waxa weeyaan cam shaqiiqah cam liaba ah, ibn am shaqiiq ibn alcam liab afartaa weeyaan iyaguna dhammaan dadkaasu waxay wax ku dhexlayaan bilqaraaba qaraabanimo ahaan ayay meydka ku dhaxlayaan ay ugu soo dhawaadeen oo markaynu ku noqonno asbaabul irsigii shan iyo tobanka nin aynu u qaybinno intaasuba waxay wax ku dhaxlayaan sababkii koobaad oo ahaa alqaraaba ayay wax ku dhexlayaan iyagu haba kala dhadhawaadona maydka haba kala dhawaadaan sababkii labaad oo ahaa nikaax shan iyo tobanka nin waxaa wax ku dhexlayaa azawj sawjka oo keliya weeyaan sababkii saddexaad oo wala ahaa ama dhaxal xoreyn ku yimi waxaa wax ku dhexlayaa isagana almuctiq waa kii wax xoreeyey oo keliya fa haa-ulaa'i kuwaasu almadkuuruun lasoo sheegay hum warasa waa warasada min addukuuri oo laba fa haa kuwaasu almadkuuruun lasoo sheegay hum iyagu alwarasatu waa dadkii warasada ahaa oo min adukuuri lab ah walaa yuujadu kayrahum kayrkoodna lama helo oo cid kale ma jiraan waqad jamacahum wuxuu ku jamciyey oo uu ku ururiyey oo uu isugu keenay saaxibu manduumati raxbiya ee manduumada kitaabka raxbiyada la yidhaahdo oo boqol iyo shan iyo toddobaatan bayd ah sheekhii qoray oo la odhan jiray maxamed ibnu cali ibnu xusein araxbi wuxuu isugu keenu ku jamciyey abyaadan ayuu ku jamciyey faqaala raximah ullah wuxuu yidhi sheekhu raxmat ullaahi calayhim saaxibu rabiic abyaadda inagu soo aadan ama kitaabkiisan raxbiyadu manduumada raxbiyada ahi waxa weeyaan gabay ka mida min baxri rajas baxriga la yidhaahdo rajas ayaa uu sheekhu uu ku tiriyey cilmul caruudka haddaynu taabanno lix iyo toban baxri ayuu ka kooban yahay macnaa lix iyo toban wasan ayaa uu ku yimaadaa cilmu caruudku lix iyo tobankaa waxaa ka mid ah kan uu sheekhu uu manduumadiisana uu ku tiriyey oo baxru rajasa sida loo akriyuu ku yimaadaana waxa weeyaan mustafcilun sita maraad mustafcilun baa lix jeer lagu celinaya hadii aan ku dhawaaqo waxay noqonaysaa mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun والوارث نمنا رجال عشرة أسماؤهم معروفة مشهرة الابن وابن الابن مهما نسلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العام من أبيه فاشكل لذي الإجاس والتنبيه والزوج والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء وحليه الشيخ عليه رحمة الله والوارثون كوا وحد حلا من الرجال رقا كمذا عشرة تبوي أسماؤهم magacyadoodu macruufatun waa la yaqaan mushtahira way caan dhexda waa caan alibnu weeye inankii uu meydku dhalay waa bnulibni inankuu awooga u ahaa ee inankiisu dhalay mahma nasala inkastuu hoosu daadago walabu aabi weeye waljaddu awoogii weeyaan lahu uu lahaa walabu waljaddu awoogii weeyaan lahu aabbuhu uu lahaa macnaa waa jadkii aabbaha dhale weeyaan waa jadu saxeex wain calaa waal-akhu akhi weeyaan min ayi ljihaati docla docdii la arkaba kaana ha ka yimaado ha ka ahaadeen docdii la arkaba ha ka yimaadeen qad ansala allahu ilaah wuxuu ku soo dejiyey bihi dhaxalsiintiisa walaalkaa alqur'aana qur-aanka wabnu alakhi ibnu alakhi weeye almudli ugu soo dhowaaday ilayhi meydka bilcabi aabba ugu soo dhowaaday weeyaan oo ibn alakh liumki baa meesha laga saaraya fasmac maqal maqaalan hadal maqal laysa aan ahayn bilmukadibi mid la beeniyo waalcammu adeerkii weeye wa wabnu alcammi in adeerkii weeye min abiihi oo xagga aabbihii ka ahaaday fashkur u mahadnaq lidilijaasi ka ururinta u saaxiiba waa naadimkiiya ee kuu soo ururiyey bimacanaa dadkan waarisiinta ah ee milkiilayaasha ah kuu soo ururiyey kuu soo koobay abyaadna yar kuugu soo ururiyey u um mahadnaq iyo watanbiihi baraarujinta wa sawjku sawjkii weeyaan walmuctiqu kii wa xoreeyo weeyaan ee dul walaha u saaxiib ahaa fa jumlatu dukuuri jumlada ragga wax dhaxlaya ee labkaahi hawlaahi intaa weeye alwaarihaatu min annisaa waa dumarkii wax dhexlaaya iyaguna wa ama alwaarisaatu haweenka wax dhexlaya wa ama alwaarisaatu kuwa wax dhexlaya mina nisaa'i haweenkaahi fa hunna sabcun toddobo weeyaan bilijmaal marka la duuduubo wa casharun toban weeyaan bitafsiil marka la kala bixiyana kalaatis ban soo socotaa culammadu kutubtooda qaar baa koob iyo toban ku qoraya kow ka u horreeya waxa weeyaan albint waa inantii uu meydku dhalay inantii meydku uu dhalay al um waa hooyadii bintulibn waa inantuu awooga u ahaa oo inantuu awowga u ahaayo qura sidaa usii dayn maynee waxaana odhanaynaa waa inantu awowga u ahaa ee inankiisu uu dhalay ille waxaa iman karta inanu awowu yahay oo inantiisu ay dhashay taasu waariso ma aha waina sanadku wasbaha u daadegteen marka mar walba waa inaad iska ilaaliso oo tidhahdaa inantu awowga u ahaa ama inanku awowga u ahaa ee inankiisu dhalay ayuunbaa minal waarisiinta kamid ah ama rag ama dumarba aljadda asaxeexa waa ayeeyadii saxeexada ahayd ee wax dhexlaysay marka jadulfaasida iyana meesha laga saaraya oo inoo iman doonta wa calad korba ha u kacdee umul um buu ujeedaa sheekhu aljaddu saxaaxa waayey kaleo iyana jaddu saxaaxa ah waa in calad kor baa u kacdo waa umul ab waa aabbaha hooyadii ayeyda kale ay culammadu ku daraan oo halkan aynu tobanka ka dhigno koob iyo toban ku noqonaysa waxa weeyaan umul jad ama umu abil ab weeyaan saddexdaa ayeeyaba iyaguna waxay ka mid yihiin haweenka wax dhaxla ayay ka mid yihiin alugtu shaqiiqa waa ogtadii shaqiiqada ahayd bimacnaa liabaweyn shaqiiqada liabaweyn baan ayuu uga jeedaaye alugti liab waa uktadii liabka ahayd alugti lium uktadii iyo walaashii xagga hooyo weeye asawja iyo almuctiqa ayaa raacsanoo ugu dambeeya wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah dumarka wax dhaxlaya waxa weeyaan toban ama koob iyo toban ugu badnaan sidii oo kale ayay iyagana aynu u kala qaybinaynaa oo aynu leenahay markaan haweenkaa isku celinno waxaanu u kala jebinaynaa ilaa furuucin wa usuulin iyo xawaashi iyo qaar wax ku dhexlaya binikaax iyo bilwalaa haweenka wax ku dhexlaya furuucnimo waa albint waa inantii uu meyidku dhalay waa bintu sulbadii iyo bint libn furuucdii weeyaan usuushiina waa al-um waa hooyadii iyo saddexdaa jado labadan kitaabka kuu qoray iyo taa aan kuugu daree ah ummu abil ab oo ummul jadda uun ah kuwaasuna waxa weeyaan usuushii waa yeeyooyinkii uu maydku uu ka soo jeeday xawaashida markaynu leenana waxa weeyaan ukhtu shaqiiqa iyo ukht liab iyo ukhto liuma iyagu ma kala lahaa qariibe iyo baciide ma kala lahaa haweenku ee dhammaantood xawaashidoodu waxa weeyaan waa qariibadaa saddexdaa hablood ay meydka ay walaalaha yihiin weeyaan saddexdii ay sii kala dhaleen iyagu ma aha dad waarisiin oo wax dhexlaaya laakiin waa dawil arxaamka ayay inoogu iman doonaan laakiin alwaarisaatu min anisaa kuwa lagu tiranaayo ma aha laakiin dawil arxaamka xaggaasay wax ku dhexlayaan waay sababkii markaynu u noqono asbaabul waxaa wax lagu dhexlaayay alqaraaba qaraabanimo in alla iminka intaa aynu sheegnay qaraabanimo wax ku dhexleen sababkii labaad oo nikaax ahaa cidda wax ku dhexlasa ee alwaarisaatu minnisaa ka midii asawja weeyaan sawjo weey sababkii afraad oo welihii ahaana cidda wax ku dhexsaa almuctiqa waxa weeyaan taa wax horaysay waqad dakarahunna annaadimu fii matni raxbiya waqad dakarahunna wuu sheegay haweenkaa aynu soo tirinay annaadimu naadimku fii matni raxbiya ayuu ku sheegay waa sheekh maxamed ibnu cali ibnu xusein araxbi weeyaane raxmatullaahi calayhi wuxuu ku sheegay manduumadiisa abyaadan ayuu ku sheegay warwarisatmna nisaai sabcu lam yucdi unha hayrahuna sharcu bintun wa bintu bni wa umi mushfiqa wa sawjatun wa jaadatun wa muctiqa walukhtu min ayi ljihati fahadihi ciddatuhuna baanat wuxuu leeyihi sheekhu caleyh raxmatullah walwaarihaatu kuwa wax dhexlaya mina nisaa'i haweenka ahi sabcu toddoba weeye lam yucdi ma siinin unthaa dhedig hayrahunna oon intaa ahayn bilikhtisaarka marka la qabto asharcu sharci wax ma siin bintun weeye waa bintu bni weeye wa ummin wa ummun hooyo weeye mushfiqa naxariisata oo waladkeeda u cabsoota u cabsootana ee u naxariisata un weeye wa sawjatun sawjo weeye wa jaddatun weeye wa muctiqa tii wax horayso weeye waluktu walaashii weeye min ayi ljihaati docdii la arkaba kaanad ha ka timaadee fi haadihi tani ciddatuhunna waa tiradoodii baanad ay daharad way caddaatay intaa markaynu kaga gudubno raggii iyo haweenkii ee waarisiinta ahaa ee wax dhexlaayay waxaanu u gudbaynaa alfuruud almuqadara fi lqur'aani alkariim furuudda ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka dhexdiisa uu ku jaangooyey iyo ciddii kala qaadanaysay ee furuuddaa qaadanaysa muxaadaradan oo ah tii saddexaad waxyaabahay ka kooban tahay waxaa ka mid ah kow in la sheego cadad alfuruud almadkuura fi lqur'aan tirada furuudda lagu sheegay kitaabka dhexdiisa dariiqada lagu garan karo furuudda cidda mutaysatay niska iyo shuruudda ku mutaysteen cidda rubaca mutaysatay sidoo kale iyo shuruudday ku mutaysteen humunka iyo huluthaanka iyo thuluska iyo suduska dhammaantood cidda qaadanaysa iyo wixii ay ku mutaysteen iyo laba masalo la yidhaahdo cumariyataan iyo sababtii magacan loogu magacaabay haddaynu soo horraysiino alfuruud almuqadara fi lqur'aan furuudda lagu jaangooyey fi lqur'aan alfuruudu furuud allatii taasoo dukirat lagu sheegay fi lqur'aani kariim qur-aanka kariimkaa lagu sheegay hiya sittatu furuudin faqad waa lix fardi weeye wahiya ka taali sidan soo socota ana weeyaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah kitaabka ilaahay furuudda lagu jaangooyey ee lagu sheegay lix faral weeye furuuddu almuqadara waa lixdaa kitaabka lagu sheegay iyo mid kale oo toddobaad oo ku sugmay fii ijtihaadi saxaaba thulutsulbaaqi baa la yidhaahdaa marka alfuruud almuqadara toddoba ayaynu odhanaynaa waxay ku sugan yihiin fi lqur'aani alkariim midna uu ku sugmay ijtihaadkii saxaabada radia allahu canhum waxaanay kale yihiin waaxid calaa itniin waaxid calaa arbaca waaxid calaa hamaaniya si kale haddaynu u akhrino waxaa la odhanayaa annisfu waa waaxda calaa itniin xisaab ahaanna saasay u qorantay waaxda calaa arbacana marka lagu dhawaaqayo alrubuc weeye waaxda calaa tamaaniyana athumun weeyaan marka ama qoraal ahaan raqmi ahaan ku muuji ama kitaab ahaan ku muuji raqman hadday noqoto waa waaxda calaa itniin iyo wixii la halmaala rasman hadday noqotona kitaabatan hadday noqotona waxa weeyaan kitaabatan hadday noqoto anis iyo aruba athumu weyn wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi lfuruud furuudan athalaasa ee saddexda ah annoocu alawal baynu ku magacaabana furuuddii lixda ahayd ayaynu u kala qaybinaynaa laba qaybood qaybta hore waa nis iyo ruboc iyo thumun markaa waxaanu ku magacaabanaa noocii koowaad li'anna maqaamaatiha maxaa yeelay maqaamaadkeedu maqaamaadku waa hooseeyayaashiiya oo markaynu leenahay waaxid calaa itiniin itiniin baa u hooseeyaa waaxid calaa arbaca markaynu leenahay arbaca u hooseeyaa waaxid calaa tamaaniyana tamaaniya u hooseeyaa marka itiniin iyo arbacaha iyo sideedda ayaa maqaam la odhanaya maqaamaadku waa kuwa li'anna maxaa yeelay maqaamaatiha maqaamaadkeedu mutadaakhila fii bacdiha albacd barhba barhka kale wuu ku guda jiraa waaye nooca labaad waxa weeyaan itniin calaa talaata waaxid calaa talaata waaxid calaa sita si kale haddaynu u oo kitaab ahaan aynu ku sheegno waa athuluthaan athulus assudus watusama waxaa lagu magacaabaa haadihi lfuruud furuudana annowc thaani noocii labaad baa lagu magacaabaa lianna maxaa yeelay maqaamaatiha maqaamaadkoodu iyaguna mutadaakhila aydan waa qaar isku guda jiroo isku dhex jira fii bacdiha albacd barbabarhka kale way ku dhex jiraan oo ta horiyo ta dambaba markuu leeyahy mutadaakhila waxa weeyaan ta hore haddaynu qabanno itiniinku arbacaha ayuu ku dhex arbacahuna tamaaniyuu ku dhex jiraa itiniinkiiyo arbacadu si wada jira labadooduba mar kale tamaaniyahay ku dhex jiraan oo siday ku dhex jiraanna waxa weeyaan itiniinku markaynu leenahay arbacu ku dhex jiraa arbacahaa la furfuraya arbaca waxa weeyaan waxaa la odhanayaa waa tira farcan way furfurantay oo waxay ka timi laba lagu dhuftay laba mar hadday arbaca ka timi laba lagu dhuftay labaa itiniinkaa hore miyaynu halka ku jirin oo arbaca ku dhex jirin waa ku jira sideed markanu furfuro sidoo kale sideed wuxuu ka kooban yihi laba lagu dhuftay arbaca marka arbaca miyaanu halkaa ku dhex jirin sideed markii la furfuray miyaanu ku dhex jirin si kale haddeen sideedda usii furfuro sideed waxay ka koobantay laba lagu dhuftay labaa oo lagu sii dhuftay laba saddex labaadoo isku dhuftay miyaanu itiniinku halkaa ku jirin markaa saas weeyaan mutadaakhila saas iskugu guda jiraan sidoo kale talaata iyo talaata way isku guda jiraan si isku guda jiraan waxa weeyaan talaata wuxuu ka yimi ha lagu dhuftay saddex dee saddexdaa horena ha lagu dhuftay saddex unbay ka midti ku dhex jirtaa sidoo kale lix haddaynu sii furfurno lixda wuxuu ka yimi laba lagu dhuftay saddex markaa laba saddex lagu dhuftay dee labadaas saddexaad ee hore waa ku dhex jiraan markaa sidaa weeyaan mutadaakhila wa yumkinu waxaa suuragala macrifatu haadihi alfuruud in lagu garto furuudan bidariiqayni laba dariiqo wa yumkinu waxaa suuragala macrifatu inaynu ku garanoo lagu ogaado haadihi lfuruud furuudan bidariiqayni laba dariiqo ayaa lagu garanaya oo lagu sheegayaa dariiqatu tadalli waa dariiqadii hoosudega hoos baa loo daadegaya oo ka weyn inta laga bilaabo ayaa hoos loo soconayaa ka yarba xaggiisaa loo soconaya waa sidii markaynu leenahay nis rubuc iyo sumun markaynu leenahay kii ugu weynaa waa niska ka ku sii xigaa waa rubaca ka ku sii xigaana waa sumunka dariiqatu tadalli baa la odhanayaa wa huwa an taquula waa inaad tidhaahdo fii bayaani alfuruud markaad furuudda caddaynayso ee aada sheegayso annisfu ayaad odhanaysaa waa barhkii wa nisfuhu barhkaa barhkiisu wa huwa rubac rubac weeyaan markaan badh aan laba usii qaybin rubac buu noqonaya nisku waa badhkii badhka haddaan laba u qaybiyo rubac buu noqonaya rubuca haddaan laba u sii qaybiyana humun buu noqonaya waa sidaa anisfu waa badhkii wa nisfuhu barhkaa badhkii wahuwa rubuc rubac buu noqonayaa wa nisfu nisfihi niskaa niskii oo rubuc ahaa niskaa oo rubuc ahaa nisbihigaas oo rubuc ahaa niskiisuna wahuwa sumun sideed weeyaan waxa weeyaan sideed daloole wa wathuluthaan qaybtii labaadna saas si leeguma iyana loo dhisayaa ka ugu weyna waxa weeyaan thulusaan xooliyo saddex meelood loo qaybiyey laba meelood ahaan wa nisbuhumaa thulusaanka marka laba loo sii qaybiyo huwa thulus thulis bay noqonayaan wa nisfu nisfihimaa niska niskooduna huwa sudus sudus buu noqonayaa macnaa waxa weeyaan itniin calaa talaata markaan laba u qaybiyo thulus bay noqonaysaa thulus ayay noqonaysaa thuluskaa markaan laba u sii qaybiyana sudus bay noqonaysaa isu wada geeyo nooca hore iyo nooca dambe furuudda tirada ugu weyn ee ku jirtaa waxa weeyaan thulusaanka itniin calaa talaata ayaa ugu weyn xooliyo saddex meelood loo qeeyo laba meelood ahaan waxaa ku xiga niska waxaa ku xiga thuluska waxaa ku xiga rubuca waa talantaali waxaa ku xiga suduska waxaa ku xiga ugu wada yar sumunka ayaa ugu wada yar dariiqatu taraqi dariiqo kale iyo qaab kaleaynu u sheegi karnaa furuudan kor baynu u kacannaa kii u yaraa maanta ka bilaabanaa deetana kor baynu xaggii kii weynaa ugu kacannaa wahuwa an taqula waa inaad tidhaahdeen athumunu marka nooca hore aynu qabanno ka u yar ka bilow athumun wadcifuhu labanlaabkiisu thumunka marka la labanlaabo oo laba lagu dhufto labadaa lagu dhuftiyo tamaaniyahan isu jaraya dabeetana arbaca ka soo hadhaya xagga sarena waaxid baa ka nool waaxda ala arbaca markaa ka soo baxay athumunu waa thumunkii waa dicfuhu laabkiisa marka laba lagu dhufto weeyaan wahuwa rubac rubac buu noqonayaa markan thumun lama laabayn laba ku dhufto rubac buu noqonayaa waa dicfu dicfihii markan laban laabo rubciina wahuwa um wahuwa nisfu nis buu noqonaya waxaa weeyaan rubcii markan haddaan laba kusii dhufto nis buu noqonaya aan ku celiyo sumunka ayaan laba ku dhufanaya rubac buu noqda labaan kusii dhufanaya nis buu noqda waa sidaa athumun wa dicfuhu wahuwa rubc buu noqonaya wa dicfu wahuwa nisbu nis buu noqonaya dariiqo kale ayaa jirta oo la yidhaahdo dariiqatu tawasut waa la dhexdhexaad ayaa loo soconaya kolbaa dhinac baa loo kacaya bartankaa laga bilaabayaa kolla xagga midigta u kac kolla xagga bidixda u kac bimacnaa kolla tiradii weyneed sheeg kolla tiradii ka yarayd sheeg qaybta hore markan tago waxaan odhanayaa rubucaan taagaya markaan rubaca waxaan odhanayaa alrubcu wadcifuhu waa rubuc iyo labalaabkii nis buu noqday markaa xagga midigtaan u kacaya alrubuc wadcifuhu nis baanu soo baxay haddana waan soo noqonay waxaan leeyahay alrubuc wa nisfuhu rubaca niskiisuna sumun buu noqonaya marka dariiqatu tawasul waa sidaa bartankaad ka bilaabaysa alrubuc wa dicifuhu wa nisfuhu maba dhinaca doonta u kac wasudusu wadcifuhu wa huwa thulus dariiqadeenna hore dariiqatu taraqiga markaynu ku soconno ile noocii horubuu tusaale ka bixiya noociisii labaadna wa sudusu suduskii weeyaan wa dicfuhu iyo labalaabkii sudus marka labalaabeen laba ku dhufto hulus buu noqonaya wahuwa hulus weeyaan wa dicfu dicfihi marka huluskii sii labalaabeen laba ku dhufto waaxd calaa talaatihii marka laba ku dhufto hulusaan buu noqonayaa isaguna wa sudus suduskii weeyaan iyo wa dicfuhu labalaabkii wahuwa huluse wa dicfu dicfihii labalaabkiisa labalaabkii wahuwa hulusaan weeyaane halkaa maanta inoogu joogto wabilaahi towfiiq alaykum calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu